alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bnu abi jamra waxaynu joognaa xadiidka boqol iyo labiyo siddeetan can abi qataada qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam abi qataada wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi alru'ya alsaalixatu min allah riyada wanaagsani xagga ilaahay bay ka ahaatay riyada wanaagsani allah xaggiisay ka ahaatay waalxulumu min ashaytaan riyada xunna shaytaan xaggiisay ka ahaatay asal ahaan xulum riyo oo dhan baa la yidhaahdaa laakiin hadda xadiiskani wuxuu ku magacaabayaa nooca riyada ee aan fiicnayn ama riyada xun inay shaytaan xaggiis ka ahaatay yacni saasuu ku tilmaamaya alru'ya waa aragtida waxa manaamka ama hurdada lagu arko ayaa alru'ya la yidhaahdaa waxaa kale jira alru'yatu iyo alru'ya marka haaliban waxaa loo isticmaalaa alru'ya marka la yidhaahdo in loo jeedo ta hurdada lagu arko alru'yatuna la yidhaahdo ta soo jeedka lagu arko wixii soo jeed lagu arko alru'yatu baa la yidhahdaa waa sida haalibka ah laakiin min hayri ilkhaalib waxa dhacda alru'ya in loo isticmaalo tii soo jeedka lagu arkay sidaasna qur'aanka waaba ugu timi wamaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnatan linnaasi waashajarata almalcuunata fi lqur'aan manaam laguma arkin leylatu lisra waalmicraaj nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la tusay oo soo jeed buu ku sugnaana markaa la tusayee ayuu allah ku itlaaqay alru'yaa taasi waxay tahay waa min hayri alghaalib waalxulumu min ashaytaan riyada xunnaa shaytaan xaggiis bay ka ahaatay fa idaa xalama axadukum xuluman ama xulman in la khafiifiyo oo la reebo iyo in la cusleeyo oo la godo labadoo bannaan hadduu markaa qofkii ku riyoodo xuluman ama xulman riyo riyadaasoo yakhaafuhu uu ka baqaayo falyabsuq can yasaarih ha u tufo xaggiisa bidix ha u tufo walyatacawad ha magan galo billaahi allah ha magan galo min shariha sharka riyadaas ha ka magan galo fa innaha laa taduruh maxaa yeelay riyadaas xumi waxba yeeli mayso hadduu marka allah magan galo waxay yeelaysaa ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan waxa uu ku sheegayaa xadiiskana iyo muslimba way isku waafaqsan yihiin wuxuu kala saarayaa riyada qofku arkaayo ow manaamkii ama hurdada ku arkaayo inay laba nooc tahay nooc wanaagsan oo xagga allah ka ahaatay iyo nooc xun oo xagga shaytaanka ka ahaatay labada nooc ay riyadii u qaybsamaysa riyada sidaa loo qaybinayaana waa riyada aan nebiyadu arkin ee dadka kale ay arkaan ee muslimiinta ahi baa labadaa loo qaybinaya laakiin riyada nebiyadu arkaan waa wada wanaagsan yihiin oo riyada nebiyadu waa waxyi sida xadiiska ibnu cabaasba uu sheegaayey ru'ya alambiyaa'i waxyun inuu cabdullahi ibni cabaasaa yidhi riyada nebiyadu waa waxyi oo wax markaa shaytaankii sulda kuma leh awood kuma leh shaytaankii saas aawadeed riyada nebiyadu waa wada wanaagsan yihin waana waxyi weeye sidaas aawadeed baa nebi ibraahim markuu ku riyooday isagoo inankiisii gowracaya waajib waxa ku noqotay inuu isku dayo ficilkii inuu sameeyo ayaa waajib ku noqotay xadiis kale nebigu waxauu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam riyada qofka muslimkii ku riyoonaya waa saddex mid inay tahay riyo wanaagsan oo min allaahi ah inay tahay riyo xun oo shaytaan xaggiis ka ahaatay iyo inay tahay waxa nafta qofku ay jeclaysanayso ama uu tamaniyayo marka saddexdaa qaybood inay u qaybsanto riyada qofka muuminkii ku riyoodo ama muslimkii ku riyoodo ayaa xadiidkaa nebiguna sheegayaa marka riyadii wanaagsanayd xagga allah bay ka ahaatay yacni waxa weeye waa ilhaam xagga ilaahay ka ahaaday buuyi xukum sharciyana inagu riyooyinkii kama qaadanayno mar haddaynay riyo nebi ahayn nebina aanu taqriirin haddii nebi ku riyoodo xukun sharciga laga qaadanaya haddii markaa cid kale ku riyooto laakiin nebigu markaa uu taqriiriyo oo marka waxa weeye xukunka isagu uu markaa sheego waxay noqonaysaa markaa dee nebiga ficilkiisa iyo odhaahdiisa laga qaatay xukunka sharciga ah oo kale saxaabada qaar waxay ku riyoodeen adaanka markii layidhi salaadda maxaa la ysku ogeysiiyaa ayaa markaa saxaabi baa ku riyooday yacni adaanka ayuu ku riyooday addimaadda la addimayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam yacni tiibuu markaa waxa weeye xukum sharciya ayuu ka soo saaray in sidaa loo addimo sidaas in loo addimo marka waxay culammadu yidhaahdaan riyadu way dhici kartaa inay noqoto sababan lixukmin sharciyin xukun sharciya inay sabab u noqoto waa dhici kartaa sida adaankaba ay sabab ugu noqotay inagu hadda waa ku bishaaraysanna horyadu hadday wanaagsan tahay lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat kama hadhin nubuwadii bimacnaa ajsaadii nebiyada iyo qaybaheedii kama hadhin mooyaane bushaaraysi waxyaale markaa yacni bushaarooyin ah oo qofka u bushaaraynaya ahlucilmiga qaarkood waxay ku dareen walmundiraat oo waxay dhahan min baabi aliktifaa biaxadi diddayn waxaa lagu kaaftoomayaa labadii isku lidkahaa mid ka mida calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara yacnii dhar idinka ilaalinaya kulka idinka ilaalinaya ay walbarda iyo qabowgaba idinka ilaalinaya macnuhu saasuu dhacay shay markaa waxa weeye khayra oo wanaaga haddii lagugu bushaareeyo waxay noqonaysaa bushaarada waa laga qaadan karaa oo mu'miniinta dee bushaarada waa loo ballan qaaday lahum lbushra fi lxayaati addunya yacni bushaara baa ugu sugnaatay nolosha adduunya gudaheeda xaadiis kalena way tilmaamaysaa macnahaas marka haddii wax khayra lagugu bushaareeyo riyada gudaheeda bushaarada waa laga qaadanaya wakadaa waxaa kaloo jira haddii wax mahalakoo lagaaga digaayo kale ay jiraan oo lagugu sheego digtoonida noocaas oo kalena waad ka qaadan kartaa laakiin xukum sharciya oo riyo cidaan nebi ahayn ay ku riyootay adigu aad kala baxayso walow istixbaabna ha noqotee ma jiro iska daa in waajib laga qaatee in markaa laga qaato xataa istixbaab ma dhacayso yacnii saas yada weye riyooyinka aan ciddaan nebiyada ahayn baan ka hadlaynaa marka saas yadaa weeye riyada xunna shaytaan xaggii bay ka ahaatay oo shaytaanku wuxuu doonayaa qofka muuminkaa inuu murugo geliyuu doonayaa inuu cabsi geliyuu doonayaa yacni markaa shaytaanku qofku inuu faraxsanaado inuu xaalad wanaagsan ku sugnaado ma doonayo wuxuu doonayaa inuu markaa waxa weeye niyaddiisa ka qaso inuu murugo geliyo inuu cabsi geliyo inuu argagax geliyo inuu ham iyo hammi geliyo waxyaalaha noocaasoo dhan ayuu markaa doonayaa jecel yahay marka riyo xun hadduu ku riyoodo riyadaa xuni waa shaytaan xaggii muxuu samaynayaa marka wuxuu samaynayaa Eh, inuu markaa waxa weeye xagga bidix uu tufo oo markaa waxa weeye tutuu intuu u yidhaahdo xaggaas uu allah magan galo oo yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim allah baan magan galay oo sharka shaydaanka ka magan galay sidaas yadaa waa inuu yidhaahdaa allah magan gala weliba xadiis kale wuxuu ku darayaa geestuu u jiifayna waa inuu iska rogaa masalan oo kale hadduu markaa dhinac u jiifay dhinaca kale waa inuu isu rogaa si marka waxa weeye yacni uga tafaa'ulo inuu ilaahay arrinka si wanaagsan ugu qallibo oo si wanaagsan uga dhigo shayga afraad ee uu samaynayaa waxay noqonaysaa inaanu cid uga warramin oo riyada xun lagama warramo oo cid looma sheego nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa waxau ihi cid ha u sheegi yacnii riyadii xumayd in la sheega maaha hadduu cid u sheego cidii ay u cabirto oo si ugu fasirto waxaa dhici karta sidii inay ugu dhacdaa dhici karta marka sidaas aawadeed waa inaanu cid u sheegin ow markaa qariya taasna waa inuu markaa sameeya marka intaasoo umuurood waa inuu isku daray intaasoo umuurood waa inuu isku daraa uu la yimaadaa waqtiyada qaarkood shay marka waxa weeye camal ahaan in loo sameeyo ay munaasib aan ahayn ama aan fiicnayn ayaa waxaa dhici karta riyada inuu ku arko qofku oo dabeed markaa iyadu wax wanaagsan tahay oo daabitka wanaagga iyo xumaanta dee waxaa loo eegayaa markaa weeye ciddii tacbiirka garanaysa maalan waxaa soo aroortay yacni qamiis inuu sitay cumar bnu khadaab oo qamiiska uu jiidayey in lagu riyooday nabigu wuxuu yidhi waa diin marka qamiiska in la jiidaa yacni camal ahaan inaynu u samayno waxay tahay midaan markaa daficnayn xataa haddaan khuyalaa looga jeedin waxay culammadu isugu hayaan ma makruuhba oo karaahye miyaa mise waa xaaraan haddana maca daalik yacnii dharkaa qarinaya qofkii ee marka waxa weeye uu jiidaayo inay diin tahay baa lagu fasiray oo macno wanaagsan ayaa markaa lagu fasiray waxyaalaha qaarkoodna waa iska argagax wax gelinaya qofka taa wuu iska garanayaa inay markaa tii xumeed tahay wuu ku xambaaraya wuu ku xambaaraya oo masalan oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa wuxuu u sheego u yidhi waxaan markaa ku riyooday yacni waxa weeye madaxa oo markaa waxa laygoynayo oo waxaweye dulindulcoonaya adigu macno noocaasoo kale u sheegay dabeedna markaa waxa weeye markaasuu dabeedna ku yidhi shaydaanku midkiin ciyaarta uu ku ciyaarayo waa inaanu ka warramin ya haddii waxa weeye saasi ay kugu dhacday maxaad ku aragtay buuri yani madaxiiba hadduu maqan yahay maxaad ku arkaysay madaxaaga marka waxyaalaha yacni argagaxale ee qofka uu ku murugo gelinaayo ama ku cabsi gelinaayo ashyaadaasoo kale waxay noqonaysaa inuu ku xambaaro riyadii xumayd inuu ku xambaaro weeye riyadii xumayd inuu ku xambaaro weeyaan waxaana xadiis sheegayaa alru'ya calaa rijli taa'ir maa lam tucabbar fa idaa cubbirat waqacat riyadu waxay ku taagan tahay shimbir markaa addinkii oo kale ku taagan tahay intaan la cabbirin haddii la cabbiro way dhacaysaa xagga tacbiirka aqoon bay u baahan tahay tacbiirka riyada la cabbirayo oo waxa weeye iska cabbir ma aha imaam maalik baa la weydiiye oo lagu yidhi yacni riyada ma la iska cabiri karaa qofaan aqoon u lahayn ma iska cabiri karaa markaasu wuxuu ihi ayutalaacabu binnubuwa ajsaada nubuwada miyaa lagu ciyaaraya yani yaa layska cabirin oo cilmi la'aan lagu cabirin aqoon bay markaa u baahan tahay ilaahay wuxuu ugu manno sheegtay nebi yuusuf iyo inuu baray tacbiirka ru'yada inuu baray marka waa cilmi cilmiyada ka mid ah aqoon darro in lagaga hadlo ma aha qofkii aan garanayn waa inuu ka gaabsado qawaacidna waa leedahay kutubo laga qorayna waa jiraan kutubo laga qoray oo qawaacidda markaa lagu cabirayo iyo marka waxaan yani nowcan maa yacni markaa dee laga daalacan karo oo nowcan maa laga faa'iidaysan karo waa jiraan markaa saas aawadeed yani ciddii aan aqoon u lahayn waa inay ka gaabsataa oo ayna riyadii cabirin xadiidka boqol iyo saddex iyo siddeetan can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah man qaala ku kastoo yidhaahda laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaalu allah keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn waxdahu iyo laa shariika lahu labaduba waa xaal waa laba xaal oo tawkiid loo keenay midna waa xaalo mu'akida oo isbaatka akidaysa waa xaalo mu'akida ah oo sugistiya isbaatka ila allaahu ayay sii adkaynaysaa laa shariika lahuna waa xaal nafyiga adkaynaya labaduba waa laba xaalo mu'akidataan ah weeye lahu lmulku allaahoo qura waxaa u sugnaaday mulkiga laa ligayrih cid kale uma sugnaan walahu lxamdu allaahoo qura waxaa u sugnaaday xamdi oo dhan xamdiga kaamilkaa allah keligii buu u sugnaaday xamdi jus-iya waa dhici kartaa cid kale in loo xamdiyo waa suroobi kartaa laakiin xamdi dhammaystiran oo kaamil ah allaahunbuu u sugnaaday wa huwa calaa kulli shayin qadiir allah wax walba waa u awood badan yahayoo waa karaa waa awoodaa fii yowmin maalin gudaheed kii yidhaahda mi'ata mara boqol goor yidhaahda boqol mar kaanat lahu cadla cashri riqaab ay milu e, cadli cashri riqaab sawaabi cadli ama kaanat lahu kaanat way u ahaanaysaa yacni kelmadda ama jumlada ama dikrigaasi boqolka goor u odhanayaa lahu cadla cashri riqaab ay mithlu cadli citqi cashri riqaab yacnii toban qoorood xoraynta la xoreeyo wax u dhigmo oo kale oo ajar ah ayaa uga sugnaanaya yacnii toban addoon xoraynta la xoreeyo ajarka uu ka helaayo ajar u dhigma ayuu ka helayaa wa kutiba lahu mi'atu xasana waxaa loo qorayaa boqol xasana loo qoraya wa muxyat canhu mi'atu sayi'a waxaa laga baabi'inayaa laga tirtirayaa ama laga masaxayaa boqol dembi wa kaanat lahu xirzan min ashaytaani yowmahu dalik waxay u noqotaa kelimaadkaa uu ku celcelinayay dikrigee lasoo sheegay xirzan lahu yacni markaa dhufays bay uga noqotaa iyo wax ka ilaalinaya min ashaytaani shaytaanka yowmahu daalik maalintiisa kaas ah xataa yumsiya ilaa uu ka habeensanayo yacnii masaaga waxaa loo isticmaalaa habeenka iyo yacni marka habeenka markaa inuu soo galo waa loo isticmaalaa yacni marka galabnimada oo kalena waa loo isticmaalaa marka hadda waxaa usii ansab ah in laga tilmaamayo ilaa uu ka habeensanayo in lagu fasiro ilaa uu ka galabaysanayana waa aqbali karta xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysanayo walam yaati axadun afdala mima jaa bih lama yimaado qofnaba waxa uu la yimi wax ka fadli badan biafdala wax ka fadli badan oo ka ajar badan lama yimaado mima jaa bihi ay min aladii jaa'a bihi kuu la yimi wax ka fadli badan ruux lama yimaado ila axadun camila akthara min dalik mooyaane qof sameeyey intaa wax ka badan shakhsi intaa wax ka badan sameeyey mooyaane qof lama yimaado wax intaa ka khayr badan yacni markaa lama yimaado ruux camal ka badan oo wanaagsan la yimi mooyaane xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqsan yihiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dikriga laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir haddii subxii la yidhaahdo in markaa fadli weyn uu ka helaayo boqol goor hadduu yidhaahdo boqol goor hadduu yidhaahdo subxii inuu fadli aada u weyn ka helaayo fadligaas waxaa laynagu sheegay toban qoorood yacni toban addoon inuu xoreeyey fadliga uu ka heli lahaay oo kale fadli la miduu ka helaya qoorta keliya in ilaahay dartii loo xoreeyana wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in sababteeda naarta laga xoraynayo qofka hal qof hadduu ilaahay dartii u xoreeyo oo addoon ahaa yaa kaanat fikaakahu min annaar kii naarta lagaga sii daynayuu noqonaya ilaa uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam xubin kasta oo qofkaas ka mida ah, xubin isaga ka mida ah, ayaa naarta laga xoraynaya waxaa dikrigaas fudud ee sahalan ee qofku daqaa'iq kooban uu ku odhanaayo ayuu nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu markaa uu la fadli noqonayo toban addoon inuu xoreeyo kaluu la fadli noqonaya intaa keliya ma aha fadaa'il kalaa la socotaa ya fadaa'il kale ayaa la socotaa boqol xasana loo qoraya boqol xasano ayaa loo qoraya weliba xasanadii kasta waa la sii labanlaabayaa oo ugu yaraan toban goor baa la labanlaabaya man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ku kastoo xasano la yimi wuxuu yeelanayaa xasanada toban jibaarkeedu yeelanaya yacani toban goor baa loo labanlaabaya waa inta waa aqallu mudaacafa mudaacafada ugu yar ayaa markaa noqonaysa yacni tobanka noqonaysa ka badanna waa la labalaabaa laakiin inta ugu yar ayaa tobanka noqonaysa hatay culammadu yidhaahdaan man halabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halak qofka ay ka haalib noqoto aaxaaduhu mid midkiisu casharaatihi toban tobankiisa ay ka qaalib noqotaa faqad halak waa halaagsamay axaduhu waxaa loo jeedaa sayi'aadkiisa oo sayi'adii waxaa loo qorayaa dee sayi'a waaxida ayaa loo qoraya sida qur'aanka iyo xadiiskuba sheegay hadduu dembi la yimaado hal dembin baa loo qorayaa xagga cadadka lagama laabayo laakiin xasanaadkii toban toban baa ugu yar toddoba boqoloo goor in la labanlaabaa waa dhacdaa ka badan in la labanlaabaana waa dhacdaa marka eh, mudaacafadii weliba waa dhimanta marka haddii aaxaadkiisu ay ka badato oo ka qaalib noqoto midhmidhkiisa oo dembiyadiisa ahi casharaadkiisa bimacnaa xasanaadkiisa waa halaagsamayaa marka wa kutiba lahu miatu xasana mudaacafadiina waa dhimanta waa loo sii labanlaabaya ila boqol goor buu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ugu yaraan mid walba toban baa lagu dhufanayaa haddaan ka badanba loogu dhufan wa muxiyat canhu miatu sayi'a waxaa laga daadiyaa laga masaxaa eh, oo laga ridaa boqol dembi waa arrin kale oo saddexaad saddex arrin baa la sheegay boqol dembi baa laga ridaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat xasanaadku waxay tagsiiyaan xumaanaha xasanaadku waxay tagsiiyaan xumaanaha wa atbic asayi'ata alxasanata tamxuha ya dembigii kaa dhaca waxaad ka dabageysaa raacsiisaa xasano shay markaa wanaagsan oo khayra waa kaa masaxaysaa haddaad raacisay wa kaanat lahu xirzan min ashaytaani yowmahu dalik shayga afraad waa maxay maalintaa waxay u noqotaa xirzi xidh bay uga noqotaa shaytaanko shaytaankii sharkiisii lagaga ilaalinayo wuxuu noqonayaa mid xirsi xidhan yaa ayuu noqonayaayo shaytaankii ka xafidan buu noqonaya xirsigu waa ilaalinta hmm. maalintaasoo dhan buu ka ilaashanaanaya ilaa uu ka habeensanayo wakadaa culammadu waxay yidhaahdeen hadduu markaa waxa weeye masaaga uu yidhaahdana waa saasi la-eg habeenkii oo dhan ayuu markaa isaguna xirsiga haysanaya marka xadiisku wuxuu ka mid yahay adkaaru asabaaxi waalmasaa adkaarta yacni subxii iyo galabtiiba la odhanayo yacni marka ayuu ka mid yahay fadligaa weynna waa ku jiraa waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ruux lama yimaado wax ka fadli badan wuxuu ruuxaasi la yimi oo khayr ah mooyaane ruux sameeyey intaa in ka badan bimacnaa xasanaadka sunnaha ah wax ka fadli badan marka waxa weeyaan markaa ma jiraan macnuhu saasuu dhacaya faraa'iddu inay ka fadli badan tahy waa jirtaa oo qofku wuxuu rabbi ugu dhowaado faralka ugu fadli badan wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima aftaradtuhu calayh waatii xadiisu qudsiga ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo warinaayey bukhaari uu soo wariyey inuu allah yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaadaa allah yidhi waxaan ka jeclahay waxaan ku faral yeelay shaygaan ugu jacaylka badanahay inuu igu soo dhowaadaa waa farallada yaa marka waxa weeye waxay culammadu ka qaataan alfardu afdalu min annafli faralku waa ka fadli badan yahay sunnaha saas aawadee faral iyo sunna hadday iscaaridaan waxaa la hormarinayaa faralkaa la hormarinaya qisada inoo iman doonta aynu kusii sheegi doonaa oo ku saabsan markaa jurayj oo inoo iman doonta darsiga dambe insha allah marka eh, ruux laakiin intaa in ka badan la yimi dee waa ka fadli badanaya hadduu dikrigan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir hadduu farabadsado oo intaa in ka badan la yimaado wuxuu noqonayaa afdal inuu ka fadli badan yahay buu noqonayaa faa'iide kalena waa ku sugan tahay markaa sheegista tan la sheegayoo in markaa boqolka taxdiid aan looga jeedin aan laga badin karin muraadku inaanu ahayn ee in laga badin karo waayo dikrigu wuxuu u qaybsamaa muqayad iyo mutlaq buu u qaybsamaa dikriga muqayadkii waa intii soo aroortay oo intaasuu ku qaydan yahay iyo wakhtiga waxaa kaloo jira dikri mutlaqa yacni fadkuru llaha dikran kaiira allah xusa dikri fara badan yacni xad looma yeerin laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu ya kama zuulaayo yacni yaanu ka zuulin oo aanu ka bixin oo ka tegin inuu xuska ilaahay ka qoyan yahay allah xusku xusaayo inuu ka qoyan yahay marka dikriga in la wado oo la joogteeyo ayay tilmaamaysaa waa dikri mutlaqa oo dikri fara badan lala yimaado marka waxa weeye intaa laga badinaya xad maleh xad maleh intaa laga badinaya camalka ka badan waxaa soo gelaya camal kaloo saalixa oo marka waxa weeye ka fara badan ayaa isaguna soo gelaya hadduu markaa aad iyo aad sunnayaal kale aada u farabadsado iyo khayraad kale oo sadaqad leh oo salaad leh yacni markaa waxa weeye oo dikriye kale leh iyaduna waa saas si la-eg waxa weeye waa imanaysaa inay ka fadli badato marka hore laakiin marka la eegaayo dikriga kelmadda tawxiidka allah lagu xusayaa waa afdalu dikri ya waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir yacni waxaan idhaahdo aniga iyo nebiyadii iga horreeyeyba ay yidhaahdaan waxaa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirihi dikrigaa in la yidhaahdo ayaa ugu khayr badan baa nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam xadiidka boqol iyo afariyo siddeetan can cabdilaahi bni camrin radia allaahu canhuma qaala ukhbira rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam annii aquul wuxuu yidhi cabdullaahi bni camrin waxaa looga warramay nebiga calayhi asalaatu wasalaam inaan idhaahdo wallaahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyla maa cishtu allah baan ku dhaartaye la asuumanna soome oo soomee oo waa soomaya annahaara maalintii maalin kastaba wala aquumanna kacee oo bimacnaa tukadee oo tukadee qiyaamu leylkii oo tukadee alleyla habeenkiina maa cishtu intaan noolahay yacnii habeen oo dhanna waa kacayaa maalin oo dhanna waa soomayaa faqaala qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam anta aladii taquulu adiguma ma waxaad tahay kii yidhi wallaahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyla maa cishtu allah baan ku dhaartayee la asuumanna annahaara maalintii soome oo soome oo waa soomaya wala aquumanna kace oo kace oo waa kacayaa salaatuleyl baan u kacayaa oo salaad sunnaa baan tukanayaa habeenkii macishtu muddadaan noolahay ay muddata cayshii ay muddata xayaatii muddadaan noolahay sidaa miyaa tidhi marka waa min baabi xadfi hamzati listifaam hamzadii hamsadii listifaamkii baa la xadfay oo la gooyey qultu waxaan idhi buu yidhi cabdullaahi bnu camri baa odhanaya qad qultuhu xaqiiqee waan idhi damiirka haadu wuxuu u noqonayaa hadalka la soo sheegay oo markaa waxa weeye ah wallaahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyla maa cishtu hadalkaasu u noqonaya maquulka waan idhi baa macnuhu dhacaya qaalana waa ficil mutacaddiya weeye ficilka mutacadigii waa ficilka u tallaaba mafcuulka oo mafcuul markaa nasbisanaya ayaa waxaa la yidhaahdaa mutacaddi mutacaddina waa la yidhahdaa mujaawisna waa la yidhahdaa waxaana lagu gartaa yacni ha aan mafcuulka u noqonayn inay la xidhiiri karto ya calaamatu alficli lmucadda an tasil ha gayri masdarin bihi naxwu camil calaamada ficilka mucaddaha ahi waxa weeye waa in ha masdar aan u noqonayni ay la xidhiidhi karto haddii ha aan masdar u noqonayni ay la xidhiidhi karto wuxuu noqonayaa mutacaddi haddana waa la xidhiidhay qad qultuhu ya hadaasina masdar u noqon mayso maxaa laga ixtiraazayaa waxaa laga ixtiraasayaa alqiyaama qumtuhu yacni istaagga waan istaagay qumtuhu ay qumtu lqiyaama waxay ka dhigan tahay qumtu qiyaaman bay ka dhigan tahay marka hadday mar haad u noqonayso masdar u noqonayso ma tilmaamayso mucaddanimo tilmaami mayso ama mutacaddi inuu yahay tilmaami mayso in kuntu qultuhu faqad calimta qur'aankana waa ku timi marka iyadoo yacni haada lala xidhiidhinayo marka marka la sheegaayo laleeyahay waxa weeye maquulu lqowlka marka la sheegayo maquululqawlku waa maxay waa mafcuulka qaala uun qaala iyo ishtiqaaqaadkeeda mafcuulkeeda qowlka ku duldhacaya isaga la odhanayo ila kaasaa mafcuulu bihi u noqonaye kaasaa maquul qowlkay sheegayaan waa mafcuulkay qaala weeye qaala wuxuu uhi innaka laa tastatiicu dalik adigu kaa ma kartidoo ma awoodi kartid ma awoodi karaysid fasum wa aftir fasum soom maalmaha qaarkood soon wa aftir afur maalmaha qaarkoodna afur wa qum yacni qiyaamuleyl u kaco habeenkii qayb ka mida tuko wa nam seexo habeenkii qayb ka mida dadka qaarkood carabadooda waxa ku dhacday inay num yidhaahdaan waana khalad oo sax ma ah waa nam weeye waayo ficilku wuxuu ahaa naama yanaamu buu ahaa lam yanam markaad waxa weeye jaasimka iyo xarfulmudaaracaha ka saarto oo ka jarto inta soo hadhay waxay noqonaysaa nam bay noqonaysaa marka wejigaasaa loo odhanayaa nam baa la odhanaya num ha odhan waa laxmi wa qumkac bimacnaa habeenkii saacado ka mida iyo wax ka mida kacoo tuko wa nam seexo wa sum soom min ashahri bisha wax ka midana min ashahri xaalay bisha ka mid tahay waxaad soomtaa halaasata ayaam saddex maalmood soom nakiro sifadeeda haddii la hormariyo waxay noqotaa xaal bay ka noqotaa asalku wuxuu ahaa halaasata ayaamin min ashahri ay min kulli shahrin asha ku jirta ayaa markaa istiqraaqiyo ahoo bil kastay ku dhici aana ramadaan ahayn ilaa ramadaanta iyada in la wada soomo faral oo faralnimo loo soomaa waajib ahe koob iyo tobankii bilooda kale ayaa soo geliyay wa sum soon min ashahri xaal saddexda soo socotaa min ashahri bisha ay ka mid tahay kaa'inata min ashahri alaasata ayaamin saddex maalmood soon wejiga fiican waa saas fa ina alxasanata bicashri amhaaliha fa ina alxasanata maxaa yeelay xasanadu shayga khayrkee lala yimaadee la sameeyaa bicashri amhaaliha waxay ku sugan tahay toban dhiggeeda abay ku sugan tahay toban kale oo la mid ah bay ku sugantaho waa loo labanlaabayaa wadalika mithlu siyaami dahri taasina waxay ahaatay wakhtigoo dhan in la soomay sannadoo dhan in la soomo kalay ka dhigantay hadduu bil kastaba saddex maalmood ka soomo saddex toban lagu dhuftay waxay noqonaysaa soddon marka waxa weeye bil kastaba inuu sooman yaho kale ayay ka dhigantahay xagga ajarka fa qultu innii utiiqu afdala min dalik cabdullaahi ibnu camrin wuxuu yidhi waxaan idhi innii utiiqu anigu waa karaayo waa awoodayaa afdala min dalik intaa wax ka fadli badan baan awoodi karaa oo waan ka badin karaa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam fasum yowman wa afdir yowmayn soon maalin wa aftir afur yowmayni laba maalmoodna afur fa qultu waxaan idhi innii utiiqu afdala min dalik anigu waxaan karayaa sidaa wax ka fadli badan baan awoodi karayaa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam fasum yowman wa aftir yowman maalinna soon maalinna afur yani wakhtiga sidaa ku wad inaad maalinna soonto maalinna afurto wadalika siyaamu daawuud kaasina waa soonkii daawuud wey soonkii daawuud baa sidaas ahaa inuu maalina soomo maalina afuro markaa soonkii daawuud oo kale weeye inaad soomayso wa huwa acdalu siyaam waa soonka ka ugu fadliga badan soonka sunnaha ah waxaa ugu fadli badan in maalina la soomo maalina la afuro oo wakhtigaba sidaa lagu wado qultu waxaan idhi cabdullaahi bnu camrin baa odhanayaa innii utiiqa afdala minhu yaa rasuula allah wax ka fadli badan baan kari karaa rasuulkii ilaahayow sala allahu calayh wasalam qaala laa afdala min dalik wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax sidaa ka fadli badani ma jirto wax ka fadli badan oo soona lama heli karo waa sida ugu fadliga badan xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen oo bukhaari lama gaar noqon saxaabigan cabdulaahi bnu camrin wuxuu ahaa saxaabi cibaado badan cibaadadana aad u jecel saas aawadeed wuxuu doonaayey soonka inuu aada iyo aada u fara farabadiyo wakadalik qur'aanka akhriskiisana inuu aada iyo aada u badiyo labadaba jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maqlay turisu u turhayo daraaddeed ayuu markaa wuxuu yacni markaa amray yani wuxuu u sheegay inaanu sidaa awoodi karayn inuu saa ku wado oo joogteeyo inaan awoodi karin camalkana waxaa khayr badan waxa la joogteeyo xabu alacmaali ila allahi adwamuhu wa in qal camalka allah agtiisa loogu jacaylka badan yahay waa ka qofku uu daa'imo haba yaraada camalkaasi camalkaasi haba yaraade ka la joogteeyaa fadli badan xagga taqwada qofkana u nafci badan masalan haddii markaa waxa weye waqtiyada qaarkood qofku la yimaado wax fara badan laakiin waxaasi aanu joogtayn karayn oo dee uu u qaybsamo marna inuu kaba tago marna inuu wax badan sameeyo waxaa ka fadli badanaya ka inta yar la imanaya ee joogteen taasaana qalbigiisa iyo taqwadiisa uga nafci badan maalan haddii meel lagu shubo biyo fara badan oo foostooyin markaa lagu sii daayo ama markaa lagu sii daayo wakhtiyada qaarkood booyad lagu sii daayo laakiin wixii aynay joogto ahayn iyo waxa waxaweeye meel markaa waxa waxaweye dhibici ay ku soo dhacayso waa meel sibir ah dhibic baa markaysaga si joogta ugu soo dhacaysa waxaa laga yaabaa daqiiqadii ama dhowrkii daqiiqaba dhibici inay kusoo dhacdo tif tif tif tif dhibicdaasi waxay waddo meesha waa daloolinaysa biyaha fara badanna ma raadaynayaan ee mar lagu sii daynayaan walow booyaddanba ha noqdaan ya waa miaal markaysa markaa culamada qaarkood ay tilmaameen oo waxa weeye markaa ku kala tilmaamaya waxaa la joogteeyaa raadaynta ay leeyihiin iyo waxa aan la joogtaynini yacni markaa in saamaynteedu ay ka yar tahay waxaan la joogteeyey marka saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ma kari karaysid bimacnaa inaad sidaa ku waddoo joogtayso ma awoodi kartid marar waa samayn karaa caynkan laakiin wuxuu ka hadlayaa joogtada qofkina axwaal buu leeyahay ashqaal buu leeyahay yani waxa da baa ka daba imanaysa waxyaalo badan baa iska jiraan waxyaalo badan ayaa iska jiraan markuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ma kari karaysid weliba dee wuxuu cabdullaahi uu yidhi wallaahi la asuumanna annahaara wala aquumanna alleyl maa cishto marka waxay noqonaysaa dee inuu markaa isku laazimiyey oo marka iskaga dhigay oo kale waajib oo kale iskaga dhigay ayaa macnuhu markaa uu noqonaya maadaama uu sidaa markaa ku dhaartay laakiin maadaama aanu kari karayn yacni waxa weeye inuu iska daayo sidaas oo dhaartana dee waa ka kafaara gudi karaa mar haddii aanu kari karin inuu caynkaas waxbay sameeyo marka nebigu wuxuu ku yihi ma kari karayside maalinna soon maalinna afur habeenkii wax ka mida yacni kac habeenkii wax ka midana tuko bishiina waxaad soontaa bil kasta saddex maalmood ka soon saddex maalmood bil kasta ka soon waxay ka dhigantahay tahay wakhtiga oo dhan inaad soomtay waayo xasanadii dee toban baa lagu dhufanaya markuu yidhi in ka badan baan awoodi karaana wuxu ihi maalina soon laba maalmoodna afar tiina ma aqbalin wuxuu uhi wax ka badan baan awoodi karaa wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalina soon maalina afar waana soonkii daawuud oo soonka ugu fadliga badan wuxuu uhi wax ka badan baan kari karaa wax ka fadli badan baan kari karaa wax ka fadli badani ma jirta buuhi xadiiska dambena waa inoo caddaynaya ku xiga axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuud soon inuu allah ugu jecel yahay soonkii daawuud soonkii nebi daawuud inuu ugu jecel yahay xaggii qur'aan akhriska yacanii qadarka uu qur'aanka ku dhammaynayo inuu markaa waxa weeye u kordhiya oo bishiiba mar dhammeeyo dabeedna wuxu uhi maya ka badan baan awoodaa haddaba labadii wiig mar dhammee ka badan baan awoodaa maya wiiggii mar dhammee maya ka badan baan awoodaa yacni markii dambe wuxuu saddexii maalmood oo mar dhamay berigii dambe uu da' noqday dhib waxa ku noqday yacni qadarkii uu markaa waxa weeye isku laasimiyey oo ah maalina inuu soomo maalinna inuu afuro qur'aankana saddexii maalmood mar dhammeeyo way ku adkaatay markii dambe wuxuu odhan jiray markii dambe alla sidii ruqsadee nebigu ii sheegay maan aqbalo markaasaa waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood inuu odhan jiray carruurtiisiiyo qur'aanka qaarkood iga akhriya yacni ayuu markaa markii dambe uu odhan jiray wuxuuna tamaniyaayey siduu nebigu u soo jeediyey calayhi salaatu wasalaam inuu aqbali lahaa ayuu markii dambe tamaniyi jiray waxaanuu karaahiyeysanayay arrinuu nebiga hortiisa ka ballanqaaday inuu ka tago oo dayacana waa karaahiyeysanayey marka waxa weeye qofku yacni naftiisuna xaq bay ku leedahay xaqa naftiisa waa inuu markaa ilaaliyo wa lijasadika calayka xaqa ya yacnii jidhkaagu wuxuu kugu leeyahay xaq buu kugu leeyahay marka xaqa naftaada inaad ilaalisana waa tahay xaqa ehelkaaga inaad ilaalisana waa tahay cibaadadii lafteedii inaad la timaadana waa tahay marka si waxa weeye xuquuqdu ayna isaga hor iman yacni inuu qofku ku dadaalo wey inuu ku dadaalo wey waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga abudarda iyo salmaan ayuu walaaleeyey abudarda ayaa wuxuu farabadiyey cibaadadii oo qiyaamu leylkii iyo buu aad markiisaga u farabadsaday markaasaa markaa maalintii dambe salmaan wuxuu arkay haweenaydii abudarda ayuu arkay markaasuu yacni waraystay dabeedna waxay ku tidhi walaalkaa adduunyo dankama leh cibaada unbu intaa ku mashquulsan yahy habeenkii dambe u soo hoyday markaasaa dabeedna marka wuxuu doonay goor hore inuu kaco markaasaa salmaan wuxuu ku yidhi maya seexaada haddana waa soo kacay maya noqo seexa buui mar dambe soo dhowaadkii ay tahay ayuu yidhi hadda kac hadda kac oo wuxuuna ku yidhi salmaan naftaadu xaq bay kugu leedahay ehelkaagu xaq buu kugu leeyahay yacnii indhahaagu xaq bay kugu leeyihiin fa acdi kulla dii xaqin xaqa mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisa sii abudardaa qisadii wuxuu u sheegay iyo hadalkii uu salmaan yidhi wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam deedna nebigu wuxuu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay fasum yowman wa aftir yowman waxaa ka hadhaya awqaaddii nahyiga ahayd baa ka hadhaysa awqaadda nahyiga ah yacni ruux ma soomayo hadday tahay eh, labada ciidood hadday tahay waxa weeye marka ayaamu tashriiqa saddexda maalmood ee hilbawaradka yacni waa awqaad nahyi ah marka awqaaddii nahyiga ruux ma soomayo wixii awqaadi nahyi waa ka hadhayaan wixii ka soo hadhay ku dhacaysa xadiiska boqol iyo shan iyo siddeetan can cabdillaahi bni camrin qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam axabu siyaami ila allahi siyaamu daawuuda calayhi asalaam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam axabu siyaami ila allah soon xagga ilaahay waxaa loogu jacayl badan yahay siyaamu daawuuda calayhi asalaam soonka daawuud baa loogu jecel yahay kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowma wuxuu ahaan jiray daawuud maalin mid sooma wa yuftiru yowman maalinna afura yacni sidaasuu markaa maalina u soomaayay maalina u afurayo wakhtigo dhan wa axabu salaati ila allahi salaatu daawuud salaadna waxaa loogu jacayl badan yahay ila allaahi xagga ilaahay loogu jacayl badan yahay salaatu daawuud nebi daawuud salaadiisii kaana yanaamu nisfa alleyli wayaquumu hulusahu wa yanaamu sudusah wuxuu ahaan jiray daawuud yanaamu nisfa alleyl mid seexda habeenka nuskii waa seexan jiray habeenka kale barhkii waa seexan jiray wa yaquumu hulusahu wuxuu kici jiray habeenka daloolkii buu kici jiray habeenka saddex qaybood laga dhigo saddex dalool dalool buu kici jiray wa yanaamu sudusahu lix meelood marka laga dhigo habeenkii meel ahaan buu markaa hallixaad ayuu haddana seexan jiray bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa haddii laga soo qaado habeenku inuu labiyo toban saacadood yahay haddii laga soo qaado yanaamu nisfa alleyl habeenka nuskii buu seexan jiray yacni qaybi marka waxaa weeye labiyo tobankii saacadood waxaad u qaybisaa laba meelood laba nus waxay noqonaysaa lix saac lix saacadood inuu seexday noqonaysa wa yaquumu hulusahu huluskiina muxuu noqonayaa labiyo tobankii waxaad u qaybisaa saddex waxay noqonaysaa afar saac saddex meelood oo min afar ah waa labiyo toban wayanaamu sudusahu waxaad u qaybisaa labiyo tobankii saacadood lix meelood u qaybi waxay noqonaysaa laba saac lix loo qaybiyey laba iyo toban laba saac bay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa laba saacoo dambe iyo lix saacoo hore inuu seexday taas waxaa ka soo baxaya siddeed saacadood inuu seexday ayaa ka soo baxaysa yacnii afar saacna uu tukanayey afar saacna uu tukanayey haddii la yidhahdo ummadihii hore dee waxaa saarnaa salaado badan oo konton salaadood ah innagana wakhtigan dambe waxaaba ku beegan salaaddii subax baa dee soo gelaysa marka maxaa lagu xambaaraya waxaa la odhanayaa salaada subax horta waxay ku beegan tahay dee maalin baa la tukadaa oo fajru saadiqu hadduu dhaco dee waxa weeye markaa waa maalin buu xisaabsan tahay ta kale awqaadda aynu tukanniyo awqaaddii ay tukan jireen ummadihii hore waxaa lagu xambaarayaa inayn iswaafaqsanayn oo kollayba dee daawuud salaad farala kama seexdeen marka waxay ku tusinaysaa awqaaddan uu seexanayo inaan salaad farali saarnayn ayaa laga qaadanaya marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa yacni salaadda sunnaha ee ugu fadliga badanna waa salaaddii nebi daawuud yacni weeye inuu habeenka suluskii marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan inuu salaad tukan jiray ayuu xadiiskani sheegaya dadkii oo hurdaa la tukanayaa markaa taasna fadli weyn ayaa markaa ku sugan fadli weyn ayaa taana ku jira wasalluu billeyli wannaasu niyaam yacnii habeenkii tukada iyadoo dadku hurdaan marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam qiyaamu leylka waa la iman jiray aada iyo aada ayuu qiyaamuleyl la iman jiray ilaa marka addimadiisu ay barareen ya xataa tawaramat qadamaah ya markaasaa caaisha iyadoo u turaysa ayay waxay ku tidhi ilaahay dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba waa dhaafaye yacni maxaad marka maad iska nasatid oo kale hadal macnuhu saa u dhacay ya yani ma saasaad yeelaysaa iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba u dhaafay afalaa akuunu cabdan shakuuraa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon shukrinaqid badan miyaanan noqonayn haddii ilaahay dembigaygii i dhaafay addoon shukrinaqid badan miyaanan noqonayn yacni rabbi baan u shukri naqayaa oo shukri naq bay iga tahay baa macnuhu u dhacaya xadiiska can abi darin radi allaahu canhu qaala qultu ya rasuula allah ayu masjidin wudica awala nabiga calayhi asalaatu wasalaam abu dar wuxuu weydiiyey ayu masjidin wudica awal masjidkee baa loo horaan dhigay oo bimacnaa loo horaan dhisay qaala almasjid alxaraam waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masjidka xurmada leh bimacnaa kacbada ayaa ugu horraysay masjid la dhiso qultu uma ayun kadib waxaan ku idhi buu yidhi kee baa ku xigay qaala uma almasjid alaqsaa kadib waxaa ku xigay masjidka fogaanshaha badan yacni waxaa loo jeedaa meeshii markaa la joogay oo madiine ah masjidka ugu fog markaa masjid markaa jira oo markaa waxa weeye markaa ah baytulmaqdis kaasaa ku xigay qultu kam kaana baynahumaa intay u dhaxaysay labada masjid dhisitaankooda qaala arbacuuna waxaa u dhexeeyey baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afartan sana udhexayse afartanka waxaa loo jeeda afartan sano uma xayumaa adrakatka asalaatu fasalli nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaas dabadeed meel kastoo salaaddu kugu soo haleesho kugu soo gaadho fasalli tuko waalardu laka masjid arladoo dhammi masjid bay kuu tahay bimacnaa meel kastoo arlada ka mida waad ku tukan kartaa xadiidkan abudar waxa uu sheegayaa masaajidii ugu horreysay arlada laga dhiso marka masjidka ugu horreeyey arlada laga dhisa inuu ahaa masjidulxaraamka oo kacbada ah ayuu xadiisku caddaynaya qur'aankana ilaahay waa ku sheegay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaaraka yacnii gurigii ugu horreeye arlada korkeeda la dhigo waxaa loo jeedaa cibaado loo dhiso wa ilaa dadku guryo waa dhisan jireen waxaa laga tilmaamayaa guri cibaado loo dhiso oo masjidnimo loo dhisaayo kii ugu horreeyey wuxuu ahaa kacbada baytullaahi alxaramka ayuu ahaa marka qur-aankuna waa sheegay masaladaas sunnada nebiguna sala allahu alay wasalam waa sheegtay xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a masaa'isha waxyaalaha markaa diin ahaan ishkaal geliya inay saxaabadu weydiin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeedna su'aashan abudar inuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga inuu su'aalay marka su'aashii inaan la wada diidayn baa laga qaadanaya qur-aankana waxaa ku sugan masaa'il inay weydiiyeen dhowr iyo toban mas'alo ilaa saddex iyo toban mas'alo inay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu weydiiyeen oo qur'aanka laga jawaabay marka su'aaluhu inay intaa ku koobnayn ee sunnada nebigana sala allahu aleyh wasalam su'aalo ay jiraan ee ku soo arooray oo saxaabadu ay su'aalayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna uga qur-aanka waxaa laynoogu sheegay masjidkan masjid alxaraam ama beytullaahi alxaraam in nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay dhiseen yacnii labadaas nebi oo inan iyo aabbihii ah inay dhiseen baa ilaahay ku sheegay qur-aanka haddaba markaasaa ugu horraysay in la dhiso mise hore waa loo dhisay ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamaan in looga horreeyey oo nebi aadamba dhisay aadam hortiina malaa'igtu ay dhistay aadam iyo ibraahiimna nebi aadam iyo nebi ibraahiimna wakhti badan baa u dhexeeyey wakhti badan ayaa u udhexeeyey nebiye dhexeeyeyna waa jiraan oo markaa dhexdooda lasoo diray labada zamane u dhaxeeya la diray kollay asaaniidda ku soo aroortay in aadam dhisay ama in malaa'igtu dhistay asaaniiddaasi qawi ma ah dacfaa ku sugan culamada qaarkood waxay tilmaameen inaynay asixin haddaba iyadoo sanadku haddana aanu asixin sida saxiixa waxay tahay kollayba in dhisitaanka ibraahim laga horreeyey maaha haddaynaan sanad saxiixa u helin inaan la odhanayn cidi ugama horrayn maaha oo sababtu waxay tahay ummadii hore meesha cibaadada loo dhisay ee loo gaar yeelay keliya ayay ku tukan jireen salaadda khasaa'ista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la gaarka ahaa ee la siiyey baa waxaa ka mid a ah in arladoo dhan looga dhigay masjid oo ucdiitu khamsan lam yucطahunna axadun qablii ama nabiyun qablii nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shan arrin baa lay siiyey oo cid iga horraysa aniga aan la siinin shanta arrinna waxaa ka mid ahaa wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa waxaa layga yeelay arlada masjid meel lagu tukado iyo markaa wax lagu tahaaro qaataa layga dhigay yacni saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka khasaa'istiisa inay ka mid isagu la gaari yahay min bayni alambiyaa uu kala gaari yahay nebiyada dhexdooda ayaa laga qaadanaya ummaddiisana sidaa loo siiyey arrinkaas inay meeshii ay salaaddu ku qabsataba ay ku tukadaan laakiin nebiyadii hore iyo ummadii hore waxay ahaan jireen meesha cibaadada loo gaar yeelay loo dhisay keliya inay ku tukadaan de mar hadday caynkaa taho meel kasta aynay ku tukan karayn ilaaba ilaa inay meelo cibaado u dhiseen ay jirto lagama maarmaan bay ahayd oo nebi aadam iyo nabi nuux iyo nebi saalix iyo nebi huud iyo yacni waxa weeye waa ambiye ka horraysay iyo nebiyo kaloo aan laynoo sheegin waa nebiye ka horreeye nebi ibraahim marka nebiyada nebi ibraahim ka horreeyey iyo ummadahoodu waa inay markaa jiraan meelo ay ku cibaadaysanayaan waa inay jiraan saas aawadeed dhisitaanka nebi ibraahim in laga horreeya laga qaadanaya maadaama xadiisku sheegay iyo aayadduba beytkii cibaado loo dhisay ugu horreeyey inuu ahaa baytullaahi alxaraamka ama kacbada inuu ahaa ayu masjidin wudica awala iyo ayu masjidin wudica awalu labada mid walba waa loo dabdiyaa waxaanay markaa noqonaysaa marka waxa weeye yacni marka la godaayo iyo marka marka la kordhigayo labadaba marka way tawjiihiyeen marka culammadu labadaba yani marka waa tawjiihiyeen marka labada marka midna waa waxa laga dhigay in marka la nasbiyey oo munsarif laga dhigay tan kalena marka waxa laga dhigay markaysaga mabni baa laga dhigay waayo mudaafkii baa laga jaray oo waxa weeye laga gooyey dabeedna markaysaga macnihiisii baa la niyooday markanna haddii awalu eh, marka awalu la yidhaahdo yani sida loo bineeyo waa saas weeye inta mudaafkii la jaray sida bacdu iyo qabluba marka loo yidhaahdo marka mudaafka la gooyo oo lafdigiisa la jaro macnihiisana la niyoodo ee lafdi mucayana aan la niyoon yani marka waa la bineeyaa sidii oo kale ayay markaana ku dhisantahay ayu masjidin wudica awalu iyo ayu masjidin wudica awala xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa abu dar su'aal kale inuu nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi keebaa ku xigay masjidka labaad ee ku xigay ee markaa cibaado loo dhisaa keebuu ahaa ee ka dambeeyey baytullaahi alxaramka taana nabigu waa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo wuxu uhi waa almasjid alaqsa waa masjidkii fogaa wa beytulmaqdis maakaa ku yaalla waxa waxaweye filastiin ku yaalla ama qudus ku yaalla ardushaam baa ku xigay waxaa laga qaadanayaa fadiilada labada masjidba leeyihiin baa laga qaadanaya saas aawadee waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi laa tushaddu alrixaalu ila ila alaaati masaajid masjidi hada walmasjid alxaraami walmasjid alaqsa laa tushaddu iyo laa tashuddu labadaba waa loo soo wariyey laa tushaddu alrixaalu ila ila alaaati masaajid bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay rarka looma xidhxidhoo looma safro saddex masjid mooyaane yani yaan loo safrin baa macnuhu u dhacaya nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada labaad waa nahyi sariix ah laa tashuddu alrixaala ila ila halaathati masaajid oo la yidhahdo waa nahyu ficilkuna waa majzuumun bilah annaahiya marka riwaayadana muslim baa saxiixa ku soo wariyey maxaanay caddaynaysaa riwaayada kale soo aroortay ee saxiixaynka ku sugan macnaheeday sii bayaaminaysaa inay tahay nafyun yuraadu bihi nahyu riwaayadan baa caddaynaysa ha u safrinoo rarka ha u adkaysanina oo ha u socdaalin oo ha u safrina saddex masjid mooyaane saddexdaama sida uu ka soo reebay waa kuwii wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa masjidii haada masjidkayga kan ah waalmasjid alxaraam iyo masjidka xurmada leh wlmasjid aqsa iyo masjidka fogaanshaha badan yacni beyt lmaqdis saddexdaa masjid keliya unbaa loo safri karaa masaajidda kale looma safri karo ama buqcad kale sharafta daat ahaan ay leedahay looguma safri karo iyo tacabud ahaan saddexdaa masjid mooyaane xadiiskana kuma gaaraha masaajidda waxaa laga tilmaamayaa amaakintu sharafta ay leedahay in saddexdaa mooyaane meel kale aan loo safri karin laa tashuddu arixaalu iyo laa tashuddu arixaala muraadka looga jeeda waa kinaaya can isafar dadka qaarkood waxay u fasireen in looga jeedo yacni markaa rakuubba looma fuulo saddexdaa masjid meel aan ahayn ama masjid aan ahayn saasay u fasireen dabeedna waxay yidhahdeen xadiiska waxaa ka hor imanayaa xadiiska sheegaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yazuuru qubaa'a kulla sabtin raakiban wa maashiya xadiiska saxiixa ku soo arooree tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo booqan jiray masjidka quba kulla sabtin bimacnaa kulla usbuuc wiig kasta inuu soo booqan jiray loogama jeedo khusuuska sabtida laga tilmaami maayo waxaa carab la isticmaalaa maalin baa la sheegaa iyadoo looga jeedo wiiggoo dhan sida badanna markaa maalinta inta la sheego wiiggoo dhan loo jeedaa ama waa jumcada ama waa sabtida haddii la yidhaahdo jumcada mar baa waxaa looga jeedaa in laga tilmaamayo wiiga kulla jumuca in looga jeedo markaysa waxaan yacni wiig kasta kulla sabtinna waa saas i kulla sabtinna waa saas i ee khusuuska sabti lagama tilmaamayo fadiilo maalinta sabtidu leedahay ama cibaado lagu gaar yeelaayo in looga jeedo muraadku maaha ee kulla usbuuc baa laga tilmaamaya wiig kasta maalinta uu soo safrayay maalintay doonto ha noqoto yacni ama jumco ha noqoto ama sabti ha noqoto ama ayaan kaleba ha noqoto marka xadiiskaasi maadaama uu tilmaamaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wiig kasta inuu soo booqan jiray masjidu qubaa raakiban aw maashiya ama isagoo rakuub saaran oo daabbadoo kale korsan ama isagoo caga ku soconaya oo cagihiisa ku soconaya ayuu soo booqan jiray waxay yidhahdeen wuxuu ka hor imanayaa raakibanta xadiiskaa ku soo aroortay waxay ka hor imanaysaa laa tashuddu arixaala ama laa tushaddu arixaalu ila ila salaasati masaajid laakiin waxaa laga jawaabayaa taasi kuma saabsanaa safar kuma saabsanaa waayo quba waxay ku taallay magaalada madiina gudaheeday ku taallay reer qubana waxay ahaayeen xaafad madiine ka mida bay ahaayeen marka mid safar markaa uu nebigu ugu baxay ma ahayn muraadka looga jeeda xadiiskanna laa tushaddu arixaalu ila ilaa alaasati masaajid waa kinaaya can isafar waa in safar laga tilmaamaayo waa in safar laga tilmaamaayo mid baan arkay marka maqaal uu sheegaayo oo leeyahay ibnu baas wuxuu ku xambaaray xadiiskan laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajid in laga tilmaamayo safarka saasuu ku fasiray oo ku xambaaray ya wuxuu sidaa ugu xambaarayna waa muxaamaatan lilmadhab ra'yiguu qabo si uu markaa waxa weeye u ilaaliyo u daafico sidaa ugu xambaaray waxay sheegaysaa jahli baalig sheegaysa ta noocaasa yani waxa ay ka hor imanaysaa dee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam khusuuska ibnu baasoo keliyana maahee dee ahlucilmigu waa ku fasireenoo waa ku xambaareen bal ee nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waayo xadiiska waxaa soo arooray riwaayaat saxiixa oo sheegaaya innamaa yusaafaru ila halaaati masaajid nabiyullaahi maxamed baa sheegaya calayhi salaatu wasalaam waana riwaaya saxiixa innamaa yusaafaru ila salaasati masaajid waxaa loo safraayo qura yacnii safar looga jeedo sharafta ay buqcadu leedahay in loogu safrayo muraadka looga jeeda waa saas saddexdaa masjid keliya marka dee labada xadiis waa isfasirayaan innamaa yusaafaru ila salaasati masaajid iyo waxa weeye laa tucmalu almatiyu ila ila salaasati masaajid iyo laa tushaddu alrixaalu ila ila alaasati masaajid dhammaan waa riwaayaat saxiixa way isfasirayaan way isfasirayaan marka tan laa tushaddu alrixaalu muraadka looga jeedaa inay tahay laa yusaafaru ay kinaayo safarkii ka tahay waxaa caddaynaysa riwaayaadka kale soo aroora caddaynaysa waadixinaysa taasaa caddaynaysa marka saddexdaa masjid waxaa loo soo gaar yeelay waa masaajido ay dhiseen nebiyadii marka masaajidda adduunyada waa ugu fadli badan yihiin masjidulxaraamka salaadda lagu tukado nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam boqol kun oo salaadood oo lagu tukado inay ka khayr badan tahay meel kale boqol kun oo salaadood oo meel kale lagu tukado inay ka khayr badan tahay yacni salaad qura oo lagu tukado beytullaahi alxaraamka marka waxay sheegaysaa inuu yahay afdalu masjid beytullaahi alxaramka inuu wa kadalika masjid arasuul sala allahu aleyh wasalam isaguna fadli ahaan waa ku xigaa oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam salaadda lagu tukado masjidkiisa madiine ku yaalla masjid arasuul sala allahu aleyh wasalam inuu kun salaadood u dhigmo oo meel kale lagu tukaday ama masjid kale lagu tukaday oo aan kacbada ahayn masjidul aqsa laftiisa waxaa soo aroortay salaadda lagu tukadaa in shan boqoloo salaadood ay u dhiganto marka saddexdaa masjid waa masaajidda ugu fadliga badan weeye marka labadan xadiidku sheegaayo waxaa lagu darayaa masjidkaa kale ee masjidu rasuul sala allahu aleyh wasalam ayaa isagana lagu darayaa oo fadiilada marka xadiiskaas kale uu la kulmiyey saddexaa masjid inay masaajidda kale ka mudan yihin oo ka fadli badan yihiin masjid aqsa ku xigay buui ahlucilmigu waxay yidhahaan masjid aqsa waxaa dhisay nebi yacquub markii dambena nebi sulaymaan bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan nebi sulaymaan baa dhisay oo yacquub ma sheegaan calaa kulli xaal ambiya ayaa dhistay ambiye ayaa dhistay haddii la yidhaahdo markaa masjidka kacbada dhisitaankiisu waa horreeyey oo ibraahim waa ka horreeyey waxaa laga qaadanayaa masjidkan masjid aqsana isaguna dee inuu ku dhowaa waayo xadiisku wuxuu sheegaya afartan sane inay u udhexaysa marka dhisitaanadu waa iska daba imanayaan oo dhisitaano kala duwan baa marba la dhisayaa waxaa laga yani markaa inuu mar eh, yani markaa ama dumo ama dhismihii la cusboonaysiiyo ayaa markaa imanaysa waa haakada afartanka waxaa loo jeedaa afartan sanaa loo jeedaa intaa dabadeed meeshii salaadi u soo haleeshaba ku tuko oo arladoo dhan baa markaa masjid ku ah waalardu laka masjidun yacni mawdicaad ku tukato oo salaaddii kaaga ansaxayso yacni markaa weeyaan arladoo dhammi xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online